slى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى آlih وsaxbih أجmaعin allahuma اnfacna ma clamtna wcallimna ma ynfacuna wزidna cilma qala اlimam abu ciisa mxamed bn ciisa bn sawrة الtirmidi raximah اllah baabu ma jaءa fi wafaati rasuuli اllahi slى اllahu عalيh walih waslm wuxuu ku saabsan yahay ma jaءa fi wafaati rasuuli اllah dhimashadii nabigeena sala allahu alayh waaalih wasalam wixii ku soo arooray masaa'ila iyo axaadiistii kusoo aroortay musanifka raximahullah markuu si faahfaahsan kitaabkiisa qiimaha badan mubaaraga ah uu noogu soo sheegay sifaatu rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam alkhalqiya waalkhuluqiya nabigeena sifaatkiisii iyo tilmaamihiisii ku saabsanaa xagga abuurka iyo xagga akhlaaqda iyo dabeecada oo gudwo iyo dayasho noogu sugan haddaan nahay muslimiintii rumaysee raacday markuu nooga soo sheekeeyey noo fafaahiyey kadib wuxuu ku khatimay kitaabkiisa dhacdadan iyo xadadkan taariikhiga ah ee aadka u xanuun badan ay ahayd acdamu musiibatin wa akbarihaa musiibo midda ugu weyn ee adduunyada dhacday ay soo martay alaa hiya wa hiya wafaatu rasuuli illahi sala allah alayh wasalam waa nabiga geeridiisa saxaabadii nabiga ee ka sheekaysay nabiga calayhi salaatu wasalaam maxabada iyo jeceylkay u qabaanna aan soo aragnay siday nabiga calayh salaam ooga sheekeeyeen xaalad kasta uu ku sugan yahay iyo sifo kasta uu lahaa iyo siday u barakaysteen nabiga calayhi salaam jamiica aathaarihi aathaartiisii iyo raadkiisa oo idilba waxaa soo martay marka maalin murug badan oo aada iyo aada u xanuujisay oo noqotay umal masaa'ib masaa'ibtoo idilba hooyadood way saxaabadu aada oola wareereen ilaa cumar radia allaahu canhu ay ka daadegi weydeen nabi maxamed waa dhintay sala allah alayh wasalam musiibo waxay noqotay uu nabigeenna calayhi salaatu wasalaam uu xataa ummadda ugu tasliyeeye uu yidhi haddii qof idinkaynaga mida musiibo ay ku dhacdo oo xanuun uu dareemo ha xasuusto musiibada aniga xaggayga ee ku dhacday fainahaa acdamu lmasaa'ibi cindahu masaaibta u weyne qofka muslimka agtiisa taalla waxaa weeyaan kii arkay nabi maxamedna inuu waayey oo uu ka dhintay intii rumaysee raacdayna ayna indho ku haynin oo uu reero aakhiraad yahay sala allahu alayh waalih wasalam marka baabkaasuu musanifka ku khatimay waa khitaam weeyaan iyo dhammaystir maadaama bilowgii nabiga dhalashadiisa laga soo bilaabay in dhimashadiisana laga hadlo qaala xadaanaa abu camaar alxuseyn bnu xurayfin wa qutaybat bnu saciid wa gayru waaxidin qaaluu waxay dhaheen xadaanaa sufyaan ibnu cuyayna ibn abi cimraan alhilaali can الzuhriy moxamed bn muslim bn shihaab الzuhri can anas bn malikin abu xamsata albasri radia allahu canhu qaal aakhiru nadratin buu leeyahay anas aakhiru nadratin fiiradii u dambaysay ee nadartuhaa aan fiiriyo oon arko ilaa rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam nabiga kashafa sitaara asturkii iyo daahi buu fayday yowma alitnayni maalin itnayn ah maalin isniin ah ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam maradii daahaheed ee u dhexaysay gurigiisii qolkii caaisha ee uu ku jiray ee ku geeriyooday iyo masjidka yuusaa u fayday sala allahu alayh ali wasalam dee rawdada shariifada ah la xidhiidhay fa nadartu waxaan fiiriyey ilaa wajhi nabiga wejigiisa kaannahu waxaad moodaa waraqatu musxafin musxaf warqadii baad moodaa xaashi cad ayaad moodaa nabiga wejigiisa sal l slam xagga quruxda iyo saafinimada iyo dhalaalka wannaasu dadkuna khalfa abibakrin abubakar bay la tukanayaan oo ay ku daba tukanayaan waa salaadii subax fa ashaara ila annaas dadkii buu nabiga wuxuu u ishaaray an ihbutuu sugnaada markuu nabiga daha maradii saa u fayday bay u maleeyeen inuu soo bixi rabo nabiga oo ya roonaaday inuu kici waayey oo uu salaad u kici karin way ogaayeen oo abubakar uu ku wareejiyey xilkii maradan marka hadda daaha uu ka qaada isagoo taagan lamama filayninba waxay ka baqeen marka nabiga inuu soo baxay u maleeyeen markaasay dabcan inay u banneeyaan oo abubakar uu soo baxo oo meeshii ka soo laabto oo nabiga imaam uu noqdo markaasuu nabigu gacanta u ishaaray an ihbutuu sugnaada imaamka halkiisa ha ku jiro maamuumiintana safkooda ha haystaan wa abubakrin abuubakarna yaumuhum imaam buu u noqonayo wuu tujinayay wa alqaa nabigu wuxuu sii daayey asijfa daahi buu sii daayey maradii uu iridka ku xidhneed ee uu banaanka saa u qadhqaaday yuu sii daayay nabiga sal allahu aleyh wasalam gurigiisii ku noqday wa tuwafiya rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam nabigaa la oofsaday min aakhiri dalika alyawmi maalinta aakhirkeeda nabiga la oofsaday waa maalin isniina aakhiri dalika alyawm waa sidii shaacdo ee gaadhay saxaabada warkii loo xaqiijiyey nabiga inuu dhintay markaas ay aakhirulyawm ahayd laakiin dhimashada nabiga barqin bay ahayd sida ijmaac ay ahlusiyarka isku dhacsan yihiin am min barqina maalin isniina yuu nabiga geeriyooday calayhi salaatu wasalaam laakiin saxaabadii wareer baa ku dhacay murug baa ku dhacday dhexdoodiibaa waxay noqotay inay kala bixi waayaan waa dhintay nabiga calayh salaam iyo ma dhibanin ilaa markii dambe abubakar la doonay oo abubakar u khudbeeyey oo dadkii la kala dejiyey warkii marka uu dadka ku faafee gaaray yay aakhira daalika ahayd maalintaa isniinta ah aakhirkeedii bahayd qaala xadaanaa xumayd bnu mascadata albasriyu qaala xadaanaa sulaym bnu akhdar can ibni cawn can ibraahiim can aswad inakhaci can caaisha radia allahu canha qaalad waxay tihi kuntu musnidatan waxaan ahaa midii tiirisay annabiya nabiga calayh salaam ilaa sadrii xabadka igaan ku tiiriyey bay tihi aw qaalad waxay tihi ilaa xijri dhabtayda dhabtaydaan ku tiiriyey nabiga markuu geeriyoonayey waxay dhihi jirtay maata bayna saxrii wa naxrii aniga saxrigayga oo loola jeego loola jeedo kal muxuu ahaa sanbabaha iyo naxri dhuuntayda inta udhexaysa isagoo ku tiirsan iyo nabiga nafta ka baxday sala allahu alayh waalih wasalam fadacaa wuxuu u yeedhay intaa uu ku jiifay caaisha ee haysay biqastin buu nabiga u yeedhay calayhi salaam baaf buu u yeedhay ama beeshin liyabuula fiihi inuu ku kaadiyo uma baala waa kaadiyey famaata waa dhintay waa kici waayey rasuulka alayh salam sakaraad wey marka weel baa loo keenay oo ku kaadiyey sala allah alay wasalam markaasa nabigu waa dhintay bay leedahay caaisha dadkii ugu dambeeya arkayay bay ahayd dadka nafta ka bixaysa rasuulka caaisha radia allahu canha wa ardaha marka xanuunka mudduu soo yarhayay laakiin ka isniin ka isniin buu u daraa maalin isniin ahaa aada xanuunka loo qabtay isniinteedii kalena waa geeriyooday arbacadii habeenkeedina waa la xabaalay sala allahu alayh waaalih wasalam marka isniintii habeenkii talaadada meedberi buu ahaa arbacadii maalinteedi habeenke waxaa ujeeda talaadada wuu yaalay arbacadii habeenkeedii baa la xabaaray rasuulka sala allah alay alih wasalam qaala xadaanaa qutayba bnu saciid ibnu jamiil qaala xadaanaa layd can ibn lhaadi maxamed ibnu yaziid can muusa ibnu sarjasin can ilqaasim bni muxamed ibn abi bakrin can caaisha radia allahu canha anaha qaalat waxay tiri ra'ytu rasuula allahi sala allahu alay wasalam nabigaan arkay wa huwa bilmowti isagoo geeri ku jira isagoo xaalad geeriyaad ku jira iyo sakaraad wa cindahu qadaxun abtiisa waxaa yaalla dhiil fiihi maaun biyo ku jiro dhiil biyo ku jiraan oo khashab iyo geedo laga sameeyey ayaa nabiga alay slam ag yaalay wa huwa yudkilu yadahu gacantiisuu gelinaya fi lqadaxi dhiilkii uma yamsaxu wajhahu bilmaayi wejigiisuu biyihii ku masaxayo saa u marinayay kulaalka iyo xaraarada iyo naf sakaraadka haya uma yaquulu nabigu wuxuu leeyahay allahuma acinnii calaa munkaraati lmowti ilaahaw iga kaalmee calaa munkaraati lmowti mowdka shadaa'iddiisa iyo dhibaatadiisa aw qaala calaa sakaraati lmowti mowdka sakaraadkiisa ilaahayow iga kaalmee taasuu nabiga lahaa sala allah aleyh wasalam isnaadkii xadiidkan jahaalada muuse binu sardes yaa ku jirta daciif weyn laakiin fii saxiixi albukhaari min dariiqi dakwaan mawla caaisha isagoo saxiixa bukhaari ku sugan inay caaisho ka hadasho tiri nabiga calayh salaam hortiisa waxaa taallay rakwa rakwa aw culba weel biyaah oo biyo ku jiraan markaasuu nabiga calayh salaam biyaha gelinaya gacanta wejigiisu saa u marinaayey laa ilaaha ila allah ina lilmowti sakaraat ayuu lahaa intuu tawxiidka ku celceliye nabiga calayh salaam yuu dhahaya mowtka wuxuu leeyahay xanuun sakaraad buu leeyahay sakaraadku waa alamka iyo xanuunka xaraaruga markaasuu dee nabiga intuu gacanta saa kor ugu taagay siuu u celinaya tawxiidka yo wuxuu yidhi fi raiiq laclaa biraiiq alaclaa yani jamaacada sare yaa doortay Ah, waa la khiyaargeliya nabi kasta oo ambiyada kamida sida basharka kale nafta lagama qaado oo malakulmowtka ma soo weeraro ilaa nabiga loo sheego waktigaadi waa gebagebo diyaar ma tahay oo uu yidhahda naftaa laga qaado nabiga nafta lagama qaado asagoo loo sheegay marka nabiga calayh salaam wuxuu yidhi fi rafiiq ilacla kee doonabaysa adduunka iyo jamaacada sare iyo jannada wuxuu yidhi fi rafiiq ilacla min alnabiyiina wasidiiqiina washuhadaai wasaalixiin waxasuna ulaaika rafiiqa fi rafiiq ilacla kuwaasaan doortay buu yidhi markaasaa nabiga arufta ka baxday gacantiisii uu saa u taagayay yaa dhulka ku dhacday rasuulka sala allahu alay wasalam gacantii baa saa dhulka ugu dhacday oo nafti baa ka baxday sala allahu alayh waali wasalam qaala xadaana alxasan bnu sabax albazaar qaala xadaana mubashir bnu ismaaciil can cabdiraxmaan ibn اlcalى can abihi can ibrahim can ibni cumara can caaisha radi allahu canha qaalad waxay tihi laa aqbitu kama mahayo axaddan qof bihawni mowtin mowd fudeedkiis ku kaman mahayo oo hebel naftii si fiican fudud baa looga fayday oo looga siibay naftii oo mawdkii waa loo sahlay dhihi mahayo kabana mahayo majeerana mahayo bacda aladii arrinkii kadib ra'aytu aan arkay min shiddati mowti rasuulillaah rasuulka ilaahay geeridiisa darideedii iyo xanuunkeedii intaan arkay danka malihi qof loo fududeeyo geeri iyo qofkii lagu adkeeyo toona nabiga sal allah alay wasalam aakhirkiisii sukaraadkii aad baa loogu adkeeyey sal allah alayh ali wasalam taasna macnaheeda waxaa weeyaan rafcu darajaat darajooyinkiisa nabiga kor loo qaadaya ah xadiid saxiixa min xadiidi ibni mascuud radi allahu canhu bukhaari ku sugan nabiga calayh salaam uu yimid maalin isagoo qandhaysan markaasuu intuu taabtay wuxuu yidhi nabi allahu waa lagu qandhaynaya qandhaa ku haysa wackan shadiidan aad baa kaar ku haya iyo qandho markaasuu wuxuu yidhi waxaa qandho waxaa e haysaa laba qof qandhada ku dhacdo idinka inaga mid ah yaa keliga iskugu kay tagtay bu nabi sal l slam markaasuu wuxuu yidhi arrinku ma in laba ajir aad leedahay baa sidaa hadday tahay ma laba ajir baad leedahay markaasuu nabigu wuxuu yidhi ajal ha laba ajir baan leedahay marka qofka caadiga markuu xanuunsado xanuunkuu xanuunsado labalaadkiibu nabiga xanuunsan jir marka mar walbana mashaqada iyo tacabka iyo xanuunka iyo dhibka qofka soo gaarayso intuu dhan yahay buu ajirkiisana leeyahay maa min muslimin yusiibuhu adan ilaa xaata allahu canhu khataayaah kama taxaatu waraqu shajar qofka muslimka oo dhibaatadii soo gaadha ilaahay dembigiisuu ku hoobiyaa sida geedka ay u daarato rasuulka dembi ma laha laakiin darajadiisi iyo wasiila iyo fadiila darajadiisu ilahay kor usii qaadaya kor usii qaadaya marka macnaheedu marka ma aha haddaad aragto qof sakaraadka lagu dhibaayo dhibaato inay maarata iyo loola jeedo oo ay xaaladiisu ay fiicneen macnuhu ma ah rasuulka calayh salaatu wasalaam aa u xanuun badnaa ee waxa weeyaan qofka asaga ah adduunyadii ka baxayaa waxaa la rabaa aakhira haddii la galo oo la dhinto camalka waa la xidi inta adduunyada ay joogto ayaa wixii ama camal ah saalix ah ama masaa'ibta iyo aqdaarta ilaahay ee mu'limkae xanuunka badan intaas ayay wax kugu noqonoo kor wax kugu soconayaan qaala xadaanaa abu kuray maxamed bn lcala alhamdani qaala xadaanaa abu mucaawiyata maxamed bn khaasim can cabdiraxmaan bin abi bakr wahuwa ibnu murayki can ibni abi muraykata can caaisha radia allahu canha qaalad waxay tihi lamaa qubida rasuulu llahi sala allah aleh wasalam markii nabiga la oobsaday ikhtalafuu fii dafnihi waxay isku qabteen xabaalidda nabiga marka hore laba su-aal wey ma la xabaali iyo xaggee lagu xabaali laba su-aal wey waxaa marka laga doodaya nabiga ma la xabaali sida dadka loo xabaali carrada loo geliyo haddii la xabaalise ma qubuuraheenna iyo xabaaraheenaan gelinaa mise meel gaaroo nas ku soo arooray yaa jirta oo lagu xabaali faqaala abubakr radia allahu canhu abubakr oo aclamu nnaas birasuuliillaahi ah qofka nabiga ugu yaqaanay saxaabada abubakr buu ahaa xataa markuu nabigu sarbeebaayo geeridiisa qofaan aan asaga ahayn oo garan jiray ma laha markuu yidhi addoon baa ilaahay khiyaar geliyey adduunyada iyo aakharo mid uun dooro la yidhioo aakharuu doortay uu nabigu yidhi oohin buu iska sii daayay abubakar radia allahu canhu waa gartay inuu asaga iyo addoonka la sheegay saxabadu waxay leeyihin maa baalu hada sheekh odaygan muxuu looyayaa hadduu ilaahay addoon uu khiyaar geliyay aakharo iyo maa cind allahi iyo adduunyada oo adduunyada uu iskaga tagay aakharo uu doortay arrintaa maxaa lagaga ooyi ila waaba rasuulka calayh salam markaasuu saxaabigu wuxuu leeyahay wa kaana aclamunaa birasuuli illah abubakr nabiga asagaa noogu yaqaanay marka abubakr baa jawaabay xaggee lagu xabaariya see loo xabaari wuxuu yidhi samictu min rasuuli illah nabiga calayhi salaam baa maqlay shay-an wax maa nasiituhu aanan halmaamin <clears throat> waxaan ka maqlay xadiid saxiixa oonan weli halmaamin oon huboon oon xifdisnahay qaala nabigu wuxuu yidhi maa qabada allaahu ilaahay ma oofsado nebiya nebi ilaa fi lmawdici aladii meeshii uun baa lagu oofsadaa yuxibu uu jecel yaha an meeshii lagu xabaalo ilaahay uu jecel yahay unbaa nafta yuu kaga qaadaa marka meesha lagu xabaalayo waa meesha ku dhintay saasaana maqlaye idfiruuhu xabaala nabigu fii mawdici firaashihi gogoshiisa meesha ay taalla ka qaado oo ku xabaala halkii gogoshiisa ay taalla madaxiisa inti laga qaaday nabiga calay salaam ayuu abu dalxa radia allahu canhu oo ahaa laxaad saxaabada nabiga calayh salaatu wasalaam ninna wuxuu u xilsaaraa shaqiga qabriga oo inti dhexda laga jeexo iilkiisa dhexda laga dhigo nina wuxuu uxilsaaraa oo abu cubayd u ahaa nina wuxuu uxilsaaraa luxudka abu dalxa kii u horreeyaan qaadanaynaa baa layidhi abu dalxa usoo horreeyey isagaa marka luxud u sameeyey nabiga sala allah alay wasalam qabrigiisa waa luxud inta xabaalbilaash la qoday yaa haddana iil iil loo qoday oo dhinac loo leexiyey halkii gobashiisa ay taageen nabiga sala allah alay ali wasalam xadiidku saxiix weeyaan shawaahidiisa sanadka cabdiraxmaan bin abubakar ee muleykigaas waa la haystaa laakiin xadiidku waa sii saxiixa wey bishawaahidihi wa duruqihi nabi meeshuu ku dhinto unbaa lagu xabaaraa walidalika nabiyullaahi muusa kaliim ullah muusa binu cimraan calayhi wacalaa nabiyina asalaam markii malakumeedka uu imaado uu yidhi nafteena kaa qadaa lai soo diray ugu dambaystii muxuu yidhi waxaan rabaa in laygeeyo baytulmaqdis in leeb la gano ama dhagax la tuuro baytulmaqdis ha lii dhaweeyu yidhi halkii markuu tagaa nafta laga qaada halkii baa lagu xabaan rasuulkeenna uu arkay qabrigiisa leylat alisraa walmicraaj ayuu arkay waddada dhinaceeda isagoo ku xabaalan oo ku dhex tukanaya qaala xadaanaa muxamed bnu bashaar bin daar wa cabaas alcambariy cabaas ibn cabdilcadiim wa sawaar bn cabdillaah waqayru waaxidin qaaluu xadaanaa yaxya ibnu saciidin can sufyaan athawri can muusa bn abi caaisha can cubaydillahi bn cabdillaahi can ibni cabaas wa caaisha ana abaa bakr sidiiq radia allahu canhu qabala wuxuu dhunkadoo shumiyey annabiya nabiga calayh salaam bacdamaa maata markuu dhintay kadib markuu dhintay oo loo sheegay markaa lamuuni joogna abubakar xaafad koruu ku cawaalidu jiray loo soo sheegay buu u yimid la kor tuuran yahay io bannaayuu yidhi waan arki doona xadiidka markaasuu intuu wejiga ka fayday oo dhulkadaybuu weliba isku daday isku duubay isku duubay rasuulka calayh isalaatu wasalaam oo uu ku dul ooyey saaxiibkiisii khaaska ahaa min bayni asxaabihi buu ahaa radia allahu canhu ardaa taana nabiga calayh salaam buu ka soo gaadhayoo markii uu dhintay ninka cuhmaan binu madcuun oo nabiga isku naas nuugeen nabigaa sidaa yeelo intuu dhunkaday ku ooyey marka macnaheedu waxaa weeyaan qofka waa lagu markuu dhinto qaraabadiisa iyo ehelkiisa iyo raximkiisa waa loo ogolaan ama dadka culummada ihiyo dadka ahlu khayrka ihiyo dadkiisi iyo ehelkiisi iyo dadkii jeclaayi waxba dhib malaha waxba dhib abubakar basuu nabiga ku sameeyey alayh salam nabigan cumaan ku sameeyey ibn eh, hadduu dhaho ii baneeya oo waad aragtay dadka qaar oo markii meydka la dhaqo oo la kanfaayo oo amin dambe kuwa imaan baa jira oo aan markuu dhimanayo iyo ogeyn ama arkin waxay doonayaan marka inay sagootiyaan marka sabiilu tawdiic weeyaan waa sagootintii u dambaysay rabaan inay arkaan arrintaa markaa saameyn waxay ku yeelataa inuu sabro qofki inuu sabro ayay ku reentaa marka in loo daayaa fiican oo la yidhi waa kan hebel waa dhintay waa kan lakiin hadduu qof raga yahay haween ajanabi ah looma ogolo sidii uu marka uu la noolaa haweenkan waa sidoo kale dadkii maxaarimtiisa ama loo geliyay qaala xadaana nasr bnu caliy jahdami قال xadثna marxuم بن cabdالعaزيز الcطاr عan abi cmrان الjwrي عan يزيid بn babnus waa la ضaciifiya عan caaئiشhaةa an abaa bakr dakla calى النabiy nabiga عalayه السلام uu usoo garay bacda wafaatihi markuu nabiga dhintay kadib fawadaca famahu afkiisiiba wuxuu dejiyey bayna caynayhi nabiga labadiisa indhood dhexdooda halkaas labada indhood dhexdooda ayuu afka ka saaro ka dhunkaday wa wadaca yadayhi gacmihiisii wuxuu dejiyey calaa saacidayhi qudhumihii nabiga gacmihiisina saasuu gacmaa kaanahu yaltazim sidaasoo isku duubayo wa qaala wuxuu yidhi waa nabiya nabigaygiiow waa safiyaah kaygii ah saafiga iyo khaaska i ahaayow in jeclaayow waa khaliilaah kii aan jeclaayow waa safiyaah iyagona aladii istafaahu allahu ilahay kuu doortayo waanata naam hadalaas ku celiyay abubakr radi allahu canhu yaziid bnu banuus maqbuul wey xadiidkiisa markana mutaabaceen in la faleeyo xadii xadiidkiiso layin wey sanad ahaan lakiin abubakr inuu dhunkaday oo wejiga ka dhunkaday oo uu yihi dhibta xayan wa mayitan biabi anta waumi ya rasuul allah oo inaka mayitun wa inahum ku dul akriyay waa sugantahay fi saxiix ku sugan tahay xadiis sugan weeye qaala xadaanaa bishr bnu hilaal asawaaf albasri qaala xadaanaa jacfar bnu sulaymaan can haabit bni aslamin can anas bni malikin radia allahu canhu qaal lama kaana alyowmu aladii maalintii markay ahayd dakhala fiihi rasuulu llahi sala allah alay waslam nabiga magaalintuu magaalada almadiine soo galay dakala fi rasuul almadiina maalintuu madiine soo galay maalin taariikhiay aheyd oo aad iyo aad taarikhda meel ka gashay aheyd hijradii bayba noqoto islaamka taariikhdiisii ayaaba laga soo bilaaba hijrada nabiga sala allah alay wasalam rabiiculawal bay aheyd ilaa muxaram baa laga bilaabay sanadka bisha koowaad markuu soo galay nabigu madiina adaaa waxaa iftiima oo nuuray minha madiina kullu shay wax walba wax walba oo madiina ku yaalay waa iftiima waa nuuray iftiin asalka waxaa weeyaan idaa'ada iyo nuurka waa inay maxsuus la arkaayo oo ay tahay macnawiina waa noqon kartaa lakiin asalka waa in iftiin la arkaayo waaif kullu shay baa iftiimay buu leey ah, nuur dhacay ah, sala allah aleh wasalam leanna nabigaa buu ahaa calayhi salaatu wasalaam qad ja'akum min allaahi nuurun wa kitaabun mubiin nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam wey midka xagga alla ka yimida nuurka ah iyo kitaabka qur-aanka ah falama kaana alyawmu aladii maata fiihi uu dhintayna adlama waxaa mugdiyoobay minha madiina kullu shayin wax walba markuu dhintayna mugdi bay noqotay madiina ah, dam bay noqotay iftiinkii iyo nuurkii iyo nashaadkii fahmadii faraxii ma jiro samadii iyo dhulkii baa kala go'ay samadii iyo ardadii yaa kala go'ay oo jibriil oo alla ka imaan jiray oo waxyi keeni jiray oo nabi maxamed usoo dejin jiray samadii ardada isku furaa way kala go'een umuayman ba sida ku ooyday radi allahu canha markay abubakar iyo cumar ay soo salaameen markuu nabiga dhintay kadib ninkaas gabadhaas nabigaa booqan jira soo booqano qaraaba ayaa nabiga alay salaam mawladiisii bay heeday markay aragtay bay nabiga ku xasuusatay nabiga ilaahay tiisii buu keenay oo meel adduunyada ka fiican buu geeyey maxaad u oy markay dheheen waxay tihi sidaa maa oydo meeshaad ka daydeen maahee ina alwaxya qad inqaaca min asamaai aaway samadii nagu fureetay ee subax walba warkeeda naloo keeni jiray aaway markaasi labadii sayid abubakar iyo cumar oohin isa sii daayeen way ku dareen oohintii xaalad caadi ameyna xaaladaas ay ku noolaayeen saxaabada markuu nabiga noolaa sala allahu alayh waali wasalam wamaa nafadnaa aydiina buu leh anas gacmaha anagii maanan firdhinin min aturaabi caradii kamaana saxarinin oo kamaana tirtirin markaa nabiga xabaalay caradii gacmaha kamaana tirtirin wa inaa anaga oon weli inagoon tirtirin wa inaa la fii dafnihi xabaalidiisiiba anagoo ku jiro nabiga sala allahu alay wasalam xataa ankarnaa waxaan inkiray quluubanaa quluubtaanadi quluubtaanadi baan inkiray annagii sidaan ahaan jirray maba nihinba isbeddel baa nagu dhacay ma aha xagga iimaanka iyo yaqiinta ee waxaa weeyaan xaaladii ijtimaacigaheed isjaceelkii maalan isku duubnaantii iyo wixii maarata kala dambayntii ismaqalkii arrimo badan oo waqaar iyo deganaan badan oo isku aqoodeen ayay arkeen isbedel inuu ku dhacay dirbaba <clears throat> wa kuwa ansaar meel bay isku aruursadeen oo waxay dheheen nin gaara qof amiir gaaraan magacaabanaynaa muhaajiriin waa kan waa mashquulsan yihiin arrimahaasaa markiiba dhacayba markii saa loola soo dareerayba laakiin ilaahi baa subxaanah wa tacaalaa ayaa haddana haleeshiyey muwaafaqadii iyo midnimadii waa soo socda xadaanaa maxamed bn xaatim qaala xadaanaa caamir bnu saalixin can hishaam bn curwata can abii curwa bn zubayr can caaisha radi allahu canha qaalat tuwufiya rasuulu llahi baa la oofsaday sala allah alay aslam yowma alinayn maalin isniina ayaa nabiga la oofsaday sala la alay slam waa ijmac in isniin nabiga la oofsaday daka yowm aladii wulidtu fiihi walyowm aladii uh, uh, mxuu ahaa uh, unzila calaya alwaxy labadaas waa kii dhihi waxaad la socota waa maalintuu dhintay nabiga sala allah alay wasalam isniinta maalintuu dhintay waa ijma weyaan maalintuu dhintay isniin buu dhintay rasuulka qaala xadaanaa maxamed bin abi cumar qaala xadaanaa sufyaan bnu cuyaynata an jacfar bni muxamedin can abiih jacfar bn muxamed ibn ali ibn xusein ibn ali bn abi aalib jacfar saadiq weeyaan maxamedkaas maxamedulbaaqir ibnu cali zayn alcaabidiin ahlu beyti rasuuli illahi wey rasuulka ahlu beytkiisa qiimaha badnaa nuxibuhum fi llah ahlu beytka nabiga calayh salaatu wasalaam xubi iyo jeceel u cunnaba ayaga oon ghuluwi iyo xaddhaafna aan lahayn gaabin iyo taqsiir iyo gaabinna aan lahayn ah, ahlubeytka nabiga in la jeclaado waajib weeyaan nabigaa dardaarmay sala allah alay wasalam laakiin nimankan shiicada ee ahlubeytka kusoo gabanaya beri bay ka yihiin ahlubeytka nabiga sala allah aleyh wasalam qaar ka mida ahlubeytkeena haystaane qaarkood maba haystaan maba raacaanba waka marka waa niman mujuus ah oo kusoo gabanaya magaca ahlubeytka inay islaamka ku fasahaadiyaan laakiin beri bay ka yihiin maxaa yeelay saxaabadii abubakar iyo cumar iyo cuhmaan saxaabadii ajiladeen lmuminiin yay lacanadayaan ahlu beyt baan jecelahayna way leeyihiin ahlu awowyaashoodna way lacanadayaan abubakr ah, sidiiq waad garanaysaa caaisha radi allahu canha aabbaheed weeyaan caaisha aabbaheed weeye cumar sidoo kale isaguna xabsa ayuu dhalay ah, cuhmaan labadii gabdhood ee nabiga alayh salaam labadiiba waa kii iskaga dambeeyey marka nimankaa la iska jiro sharkooda iyo suntooda waana jiraan wax jiro weeyaan oo sii fogeen maba dheeraba maba dheeraba ah, maba dheera qaala wuxuu yihi qubida rasuul اlah nabiga alayh salaam baa la oofsaday yowma itnain maalin isniina famakata dalika alyowm maalinta iyada ee isniinta nabiga ugu nagaa uu yaalay wa walaylat hulaa habeenkii talaadadiina nabiga waa yaalla calayh salaam iyo xataa maalintii talaadadii wadufina waxaa la xabaalay min alleyli habeenkii arbacadii min alleyl habeenka arbacadaha waa mursal laakiin xadiidku sidaas weeyaan oo habeenka arbacadaha la xabaalay wa qaala sufyaan wuxuu yihi wa qaala kayruhu yusmacu sawtu lmasaaxi ah, masaaxida sawtkoodii baa ayaa la maqlaayey min aakhiri leyl habeenka aakhirkiisii halkan oo xagaafka ah badiilka la yidhaahdo ee carada lagu bixiyo yaa masaaxid la yidhahda habeenimadii baa la maqlaayay godka nabiga laqodaayay sala allah alay slam qabriga nabiga caisha radi allahu canha waxay leedahay maa calimna bidafni rasuuli illah xataa samictu sawt almasaaxi min akhiri leyl leylat alarbicaa habeenka arbacadaha ilaan ka maqlay sawdka badilada iyo waxa dhacaya godka laqodi dhawaaqiisa maanan ogaanin mana ogaanin bay tiri leedahay nabiga xabaaridiisa aminkaasay maqashay ogaatay qaala xadaana qutayba bnu saciidin qaala xadaana cabdاlcaزiz bn mxamedi can shariik bn cabdilahi bn abi namir can abi salamta bn cabdiraxmaan bn cawf azuhri waa taabicii u fiirso qaala twufiya rasuul lah marka mursal baa la dhahaa taabici hadduu nabiga ka warramo twufiya rasuul lahi baa la afsal alayh salaam ywma itnain maalin isniina wadukira ywma hulaa saasuu leehay waa mursal daciifa sanadan wa matnan sanadkana waa mursal daciif weeye matnigana axaadiistii saxiixada ee haabitkeed buu khilaafayaayo leylat alarbica baa nabiga la xabaalay qaala abu ciisa hada xadiiun ariib xadii ariiba weyaan oo khilaafsan axaadiisi mashhuurada aheyd qaala xadaana nasr bnu caliy jahdami qaala xadaana cabdullahi bnu daawuud qaala xadaana salamta bnu nubaydin can nucaym bn abi hindin can nubayd bnu shariiqin can saalim bni cubaydin wa kaanat lahu suxba ninkaas saalim bnu cubayda saxaabi buu ahaa qaala wuxuu yihi uqmiya calaa rasuuli illaah nabigaa la daboolay calayhi salaam fii maradihi jiradiisii xanuunkii ka tambatay yaa miirkiisa tegay nabiga alayh salaam fa afaaqa wuu soo miirsaday haddana faqaala wuxuu yidhi xadarat isalaatu salaaddii ma gashay faqaaluu waxay nacam salaaddii waqtigeeda waa la gaaray faqaala wuxuu yidhi muruu bilaalan bilaal waxaad amartaan falyu'aadin ha aadaamee wa muruu abaabakrina amra an yusaliya linaas dadkaa tujiye aw qaala binaas dadka tujiye qaala uma ugmiya caleyh haddana waa la miir daboolay nabiga alayh salaam fa afaaqa waa soo miirsaday faqaala xadarat isalaatu salaadii ma gashay waxa ku taagan nabiga maankiisa iyo maskaxdiisa waxaa weeye salaadii salaadii baa ku taagan sala allah alay wasalam ilaa uu ka dhinta nafta ka baxdo xadarat isalaad meesha dadka qaar iyagoo iskaba roon ay salaada ka tegi karaan oo laga yaabo in badan oo ka mida ah muslimiinta inay ayagoo salaad tukanayn ayba dhintaanba hata hadduu tukan jiray waaga hore markuu jirado salaaddii maba karuu ku dhihi kuwii kor fadhiyeyna war salaad isku day iyo weysaysa iyo qiblada u jeeso ma dhahayaan siday u kor fadhiyaan ay u leeyihiin see tahay ee barxa ku daya jalkibaa kasoo leexday loo leeyahay ayuu ku dhiman asagoo salaad tukanaynin waa naseexa dari wey naseexo qofka waxaa u ah markuu jiran yahay in la xasuusiyo aakhirada oo leeyaha salaada tuko istahiri towxiidso xadarat isalaat yuu nabiga leeyahy alayh salam wa ma gashay faqaaluu waxay dhahen nacam haa faqaala wuxuu yidhi muruu bilaala amra falyuadin salaadda ha aadaamo wamuru abubakr amran falyusali binaasita tujiye nabiga waa ka qustay inuu kaco ilaa aakhir inta tabartiisa u dambaysa masaajid ku luudayo faqaalat caaisha waxay tiri ina abii aabbahay abubakr baa lelyii ha tujiye aabbaheed abubakr buu ahaa waxay tihi ina abii rajulun asiif waa nin qalbi jilicsan asiif ah, qof cabsi badan oo qalbi jilicsan idaa qaama hadduu istaago dalika almaqaam meeshii aad istaagi jirtay bakaa uu ooy falaa yastadiicu ma karo inuu dadka salaada tujiyo sawdka maqashiiyo falow amarta kayra nabi allow qof kale maad amartid cumar oo kale caaishaa saasay leedahay markay saa leedahayna way jirtaa abubakar inuu yahay nin raqiiqulqalbi ahoo qalbi jeecsan oo hin badanoo weliba xaaladaas iyo xadadkaa saameyn uu ku yeelane laakiin dan kalena way wadataa caaisha oo waxay diidan tahay in abubakar oo aabbaheeda meesha intuu galo dadku ay sharaystaan oy dhahaan meeshiibuu ku jiraayo fiir nabigoo nool arrintaas way diidaysay qaala uma ugmiya calayhi waa laba yar daboolay faafaaqa waa soo miirsaday faqaala muruu bilaalan amra falyuadin ha aadaamo wa muruu ababakr amra falyusalli binnaas faina kunna idinkan hadlaaya caaishada u horaysa sawaaxibu ow amase sawaaxibaat yuusuf yuusuf saaxiibadii baa tihiin ah, sawaaxib iyo sawaaxibaat waa jamc iyo jamculjamc weeyaan qaala wuxuu yidhi faumira bilaal bilaal baa waxaa la amray aadaan faadana waa aadaamay wa umira abubakr baa la amray fasallaa binnaasi dadkii buu tujiyey waa meeluhu daliishaday cumar markii abubakar madaxa laga dhigo dadka hogaanka loo dhibo u lahaa an radiyahu lana rasuulu llahi sala alla alay slam fi diinina walaa nardaa lahu fi dunyana ma rasuulka diintaanadi inuu nagu hogaamiyo abubakar buu raalli nooga noqday adduunyadaanada ku aamini meyne miya seen adduunyada ugu aaminay ninkii diintaanada lagu aaminay ee nabigu uu noo dhiiba yidhi ha tujiye dadka uma ina rasuula allah nabiga calayhi salaam wajada wuxuu helay khifatan xoogow fudeeda markii salaadii la galay kadib iyuu xoogow fudeed dareemay faqaala wuxuu yidhi unduruu lii ii raadiya man atakiu calayhi dadaan ku dangiigsado oon cuskado fa ja'ad waxaa timid bariiratu bariira mawlaatu caaisha caaisha xoraysay iyo wa rajulun aakharu nin kale ninkaasan maw baa la dhihi jiray doomahaasi isaguna addoon buu ahaa fattakaa calayhimaa labadoodiibuu ku dangiigsaday falamaa ra'aahu abubakar markuu arkay riwaayada saxiixaynka ku sugan waxay ahayd cabbaasu wa rajulun aakhar ninkaa kalena waa cali bin abi aalib cabaas iyo cali buu nabiga ku tirsaday markaasuu meeshay fadhiisiiyeen marka in la yidhaahdo tacadud baa jirto oo laba wakti buu nabiga alay salam u baahday inuu wax cuskado iyo ma ahe marka horena kuwanaa dhaweeye mariire iyo mawba markii masaajidka ay gaadhsiiyeenna waxaa kala wareegay cabaas iyo cali labada waa dhici kartaa fatakaa calayhima falama ra'aahu abubakr abu bakar oo dadka tujinaya markuu ilqoorka ka arkay nabiga calay salaam oo soo wado dahaba wuxuu tagay liyankisa inuu soo gadaal usoo sixo gadaal usoo baxo ayuu fa umaa ilayhi nabiga gacanta uu ishaaray an yahbuta makaana <clears throat> meeshiisa inuu ku sugnaado joog baa layidhi ragjoog waagii hore ee nabiga calayh salaam uu caafimaadsanaa marbay saasoo kala dhacday nabigoo joogle buu soo noqday iska soo laabtay oo yidhi nabi maxamed hortiisa ma isaayi karin haddan laakiin xaaladdu way ka duwan tahay sawod ma maqashiin kara nabiga asagaa tacbaana sala allahu alay ali wasalam marka wuxuu yidhi joog xataa qadaa abubakr salaata ilaa salaadiisu ka dhamaystay laakiin salaadaasi markii nabiga la ag fadhiisiiyey ma nabiga imaamnimada la wareegay mise abubakr sida saxiixa imaamnimadii nabiga la wareegay abubakrna dadka ku dayanayey abubakrna nabiga ku dayanayay bidaliil nabiga bidix baa laga fadhiisiiyey abubakr imaamkana midig baa laga istaagaa ama laga fadhiistaa marka bidix baa nabiga laga fadhiisiiyey abubakr bidixiisa imaamadii marka nabiga la wareegay mubakr abubakrna muballiq dadku gaarsiinaya takbiirta iyo salaadana waa la fiirsanayey uma ina rasuul allah nabiga alay slam qubida waa la obsaday faqaala cumar baa wuxuu yihi wallahi baan ku dhaartay laa asmacu axaddan qofna inaanan maqli karin nabiga markuu dhintay oo dadka dheheen nabiga waa dhintay soo yeedhay intii lasoo tuurtay masjidkii iyo gurigii caaisha agteeda yuu arkay abubakar dadkii oo yaacay oo nabigaa dhintay dad walbahaarsan oo ooy iyo munaafiqiin hoos ka farxasan intaba waa jireen markaasuu wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartay laa asmacu inaanan maqli karin axaddan qof yadkuru sheegi ana rasuula allahi sal ly slam qubida in la oofsaday oo dhintay ilaa haddii aan maqlo darabtuhu waxaa ku dhufan bisayfii seeftayda ninkaan ka maqlaa nabi maxamed uu dhintay seeftan ku wareer baa ku dhacay radia allahu canhu ardaa aad buu u wareeray ilaa la dejinayay oo abubakar khudbadiisii iyo qur-aan akhriskiisii iyo wacdigiisiibu ku qaboobay ee inta hore sidaasayba ka aheedba qaala wuxuu yidhi wa kaana annaasu dadku waxay ahaayeen ummiyiina ummiyiin bay ahaayeen dad umiyiin ah oo hadda ka hor nabi iyo risaale iyo diin soo marin bay ahaayeen nabiga ugu horreeya loo soo diro nabi maxamed buu ahaa sala allah alayi wasalam carabtu lam yakun fiihi nabiyun qabla nabi uga horreeya oo arkeen ma jirin waxay meesha u jooga caraba u badneed saxaabo kale oon carab ahaynna way joogeen lakiin waxaa laga hadlayaa ummiyiinta nabiga calayh salaam uu ka dhex dhashay ee laga soo dhex saaray kuwaasaa loola jeeday diin iyo nabi midna ooma horreynin oo hadda ka hor nabi intuu soo maray nabi hebel waa dhintay hebel meeshaas ku xabaalan yahay maynan aqoonin waa nabigu u horreeyey dhimashadiisii marka way la yaaban yihiin way qaadan laayihiin fa amsaka annaasu dadkiibaa marka aamusay markuu cumar yidhi qof dhihi karaa wuu dhintay ma jirto dadki way aamuseen maxaa yeelay wax kaloo haystaan male ah, oo maba fahansana war nabigu sokiino hebel dhintay ma hebel dhintay maaha oo hal xabaalan mayna dhihin fa qaaluu waxay dhaheen markii waxaad la waaye cumarna uu seef la taagan yahay yay hoosta ka taabteen yaa saalim saalimow waa ninkaas saxaabiga ee saalim binu cubayd ah indaliq tag ilaa saaxibi rasuulilah nabiga saaxiibkiis orod aad waa abubakare fadcuhu orod noogu yeer xaaladdu waa culusta way cakiran tahaye orod saaxiibkii nabiga abubakar noogu yeer faataytu abaabakar baan u tagay buu yidhi wa huwa fi lmasjidi asagoo masjid ku jira xaafadiisii sunxi masaajid ku yaalla weeye faataytu waan u tagay abkii anagoo ooyaya dahishan xaalaa wareersanay anigoo ooyi oo wareersan ayaan ku baxay falamaa ra'aanii markuu arkay qaala abubakar wuxuu yidhi aqabida rasuul اllah wixii la sugaayey nabiga sakaraad iyo xanuunkiisa wuu ogaa in badan buuna ag joogay ciddiisa xaggaasuu aaday intaasuu nabiga naf baxay calayh salaam wuxuu yidhi aqabida rasuulu llah rasuulki ilaahay ma dhintay qultu waxaan idhi ina cumara haa ma dhihi karo saalim seef baa jirtay cumar baa wax dhihi kara ma jirto wuu dhintay marka wuxuu yidhi ina cumara yaquulu wuxuuna leeyahay laa asmacu ma maqli karo axadan qof yadkuru sheegi ana rasuul lah sala allahu alayh wasalam qubida inuu dhintay ilaa darabtu bisayfi haada sayftaydana ku dhufan buu leeyahay cumar arrinse way dhacday laakiin abubakr baa arintaakumar baa arrintaa ku hadlaya faqaala lii wuxuu igu yidhi buu leeyahy abubakar indaliq ina ka cibal fanalaqtu macah waanse soo raacnay fa jaa waa yimid huwa asaga iyo huwa asagii baa yimid wannaasu qad dakaluu alaxaal annaasu dadkiina qad dakhaluu ay u galeen calaa rasuulilah nabiga alai salaam oo gurigii ma wada deeqaayo in baa gashay in banaankii tuuran yihi masaajidkii baa buuxa waa la wada ogayaa faqaala wuxuu yidhi abu bakr yaa ayuha naasu dadow afrijuu lii ii baneeya war ii baneeya war ii baneeya buu zaxmadii caliiligii nabiga inuu arko u tagu rabaa fa afrajuu lahu way u baneeyeen fa jaa nabigii buu u yimid meeshuu yaallay xataa akaba calayhi waa isku maarata tuuray akaba waa ku rundudsaday wa waa taabtay oo waa isku dhajiyey faqaala inaka mayitun wainahum mayituun inaka mayit mid dhiman baa tahay waad dhimatay wainahum mayituun iyaguna way dhiman doonaan qof noolaan doona ma jirto ayadaasu akriyey uma qaaluu waxay dhaheen yaa saaxiba rasuulillaah rasuulki ilaahay saaxiibkiisaow aqubida rasuulullah nabiga ma la oofsaday ma dhintay qaala wuxu nacam haa taabashadii hore uu taabtay buu u gartay facalimuu waxay ogaadeen an qad inuu run sheegay qaaluu waxay dhaheen yaa saaxiba rasuuli rasuulillaah rasuulkii ilaahay saaxiibkiisaow ayusallaa ma lagu tukan calaa rasuuli rasuulillaah salaatljanaasada qufraan iyo dembidhaaf iyo shafeeco qofka meydka alla loo weydiinayo wey marka nabi moxamed dambigiisii hore kii dambe waa la dhaafay ma lagu tukan qaala nacam haa <clears throat> waa cibaado oo maaratay xikmadeeda keliya intaa ma ahee cibaado weeye nabigana salaad iyo sal iyo ducaba waa mudan yahay waa leeyahay qaala nacam waan ku tukanaynaa qaaluu waxayna waa kayf oo see lagu tukan meesha yar ku jiraa qolkiisane see lagu tukanaynaa qaala wuxuu yidhi yadkhulu qowmun dad baa geli guriga fa yukabiruuna way kibaaran wayusaluuna way tukan wayadcuuna way ducayn uma yakhrujuuna way soo baxayaan intii ku fillaata uma yadkhulu qowman qolo kalaa geli wayukabiruuna way kibaaran wayusaluuna way tukan wayadcuuna way ducayn reer madiina oo aalaaf ah ayaa saas ku waday maalintii isniin talaadadii isniintii habeenkii talaadadii maalintii talaadadii arbacadii intaasaa koox koox loo gelayo uma yakhrujuun xataa habeenkii arbacadii baa la xabaalay maalintii talaadadii habeenkeedii maalinteedii intaa way socotay xataa yadkhula annaasu ilaa dadka ay ka wada qaaluu waxay dhaheen yaa saaxiba rasuulillaah saxaabigii nabigow saaxiibkii nabigow ayudfaru rasuullah ma la xabaali sida dadka loo xabaali carra loo gediyo qaala wuxuuhi nacam haa markii faaduma jirtay ataabat anfusukum an tuuruu rasuula sal slam aturaab ayadoo carra ku daalisaan marka waa la xabaali qof kasta bashar oo dhinta nabiyaashii ka horraysa nabiga waada xabaalan yihiin qaaluu waxay dhaheen eyna xaggee lagu xabaali haabaa tiriye qaala wuxuuhi fi lmakaani aladii meeshii baa lagu xabaali qabada allaahu fiihi ilaahay uu kaga qaaday ruuxow naftiisa meeshii nafta kaga baxday baa lagu xabaali fa ina allaha alle lam yaqbil ma oofsado ruuxahu ruuxdiisa nabi ilaa fii makaanin ayib meel ayibahoo wanaagsan oo alla raalli ka yahay yaa nafta looga qaadaa facalimu waxay ogaadeen qad sadaqa inuu run sheegay uma amarahum wuxuu amray an yuqasilahu inuu dhaqo banuu abiihi ah, ilma adeertiis aabayihi aabayaashiis iyo adeeradii iyo eh, carruurtoodii kuwaas iyo dhaqa ha dhaqaana cali iyo ilma adeertiisii kala dhaqay nabiga sala allah alay wasalam waijtamaca almuhaajiruuna muhaajiriin baa soo kulmay yatashaawarunaya oo tashanaya nabiga alay slam waa dhintay hoggaankii buu ahaa markaa wax cad oo si toosa ah loo yidhi hebel baa gadaashayda xilka la wareegayna ma jiro ishaaraad iyo tilmaamo iyo wax laga fahmi kara abubakar waa jirtay laakiin ma cadeen <clears throat> nas ma aheen marka waa la tashanaya xabaasha nabiga sida loo xabaali lahaa iyo tartiibaadkii iyo salaadii iyo kala hagiddii ummadda ayaaba u baahan qof looga dambeeyo oo hoggaan ah ayaa looga baahanyaha loo baahan yahay fa qaaluu waxay dhaheen indaliq binaa ina kici ilaa ikhwaanina abubakarow walaalaheen min alansaar reer ansaareedaan aadnay nudkhilhum aan soo gelinno macanaa macayna fii hada alamri talada talada aan soo gelinno aan isku imaano muhaajiriin ansaar saqiifa bani saacida meel la yidhaahdo oo daashahoo darsaah yay isku aruursadeen reer ansaareed tala gaaray yay samaysteen oo waxay dhaheen intaasaan diinta garab taagnayn nabi maxamedna aan la halgamaynay maanta hadduu nabi maxamed oo noo dhexeeyay dhintay aan innagana ma samaysano nidaam muhaajiriin walaalaha nadaam ha samaystaano marka taasna mid socon karta ma aho dowladdii iyo ummaddii mujtamacii islaamka ahaa lama hogaano hal magaalo wada jooga fawdo wey in hal qof oo madaxa la samaysto oo laga wada dambeeyo inta kalena wasare iyo acwaan ay noqdaan ka dambeeya ayaa la rabaa marka laa yaslixu nnaasu fawda laa saraata lahum walaa saraata eh, liman cinda mxuu ahaa shaacirkii eh, walaa saraata ah, albeyt yani macnihiis waxaa weeye madaxna ma noqdo nin oo aan jaahilo waxba garanayn saasuu ahaa ah, ah, laa yaslixu naasu sanatan laa eh, aan amiir iyo madax lahayn amiirna ooma noqdo ninkaa wax garanayn saasuu ahaa manaha waka faqaalat ilansaar waxay dhaheen markii loo tegay sakiifat bnu saacida sacad binu cubaada sayid lkhasraj baa nool oo la caleymo saari rabaa oo meeshii xilki loo dhiiba rabaa markaasaa waxay dhaheen markii lala hadlay ansaar naaiqa u hadlaayo afkoodana wuxuu ahaa alxubaab binu mundir alxubaab binu mundir baa hadlo wuxuu yidhi mina amiir annaga xaggaanaga amiir baan yeelanaynaa wa minkum muhaajiriina idinkuna amiirun amiir samaysta faqaala cumar bnu khadaab baa wuxuu yidhi man lahu milu hadii alaa waa idin kale amiir baan samaysanaynaayee dhinacan kale nin waxaa jooga aan wax ku haysta jirin fadli iyo darajo ee waxaana weydiiyey man lahu yaa iska leh oo ku sifaysan mila hadii alaa saddexdan sifoo kale yaa ku sifaysan iska soo saara maxay yihiin saddexda sifo haaniya tnayni id humaa fi lgaar labadii godka ku wada jirtay haaniya tnayni xaaluu yahay nabigu laba midkii labeeya id humaa labadooduna fi lgaari godka ay ku jiraan labaa meesha laga hadlay god ku wada jira qofka laba nabiga god la galay waa kuma idinka id yaquul waa midda koobaad ta id yaquulu markuu lahaa nabigu lisaaxibihi uu ku lahaa lisaaxibihi waa midda labaad saaxibihi nabiga saaxiibkiibaa joogo qur-aanka caddeeyey waa kuba ninka loo sheegay arrinkaas iyo tilmaantaas saddex laa taxzan ina allaha macanaa hawalbahaarin ilaahay baa maceene maciyadii ilaahay qofka loo qiray inuu maciyadii ilaahay haysto khaaska aheed man humaa labada la sheegi waa kuwaba soo nabiga iyo abubakar ma ah tilmaamaha ninka loo sheegay abubakar maa qofka taaniyumanka waa asaga lisaaxibihi qofka lele nabiga saaxiibkiisa qur-aanka sheeg waa asaga laa taxzan in allaha macana qofka lee maciyada khaaskaa nabiga calayh salaam uu sheegay ee mulki ilahi maceene waa abubakar saddexdaas abubakar baa iskale fi qaari waa abubakar lisaaxibihi waa abubakar in allaha macana qofkan uu nabiga leeyahayna waa abubakar wey man huma waa kuwama cumar baa ilaahay hadalkaa waafajiyey waa wax hadli kara male dadkanna waa dad xukun iyo madax raadis ujeedadooda ma ahee ijtihaad bay ka ahayd xaqa iyo naska markay arkaanna halkaasay wada istaagayaan qaala uma basada yadda gacantum fidyaahu cumar fa baayacahu abubakar buu la mubaayacooday wa baayacahu naasu dadkii meesha fadhiyayna ree ansaareed way la mubaayacoodeen baycatan bayco xasanatan wanaagsan jamiilatan qurux badan ayagoo wada socda ansaartii laga baqaayay oo abubakar doortay ayaa masaajidka soo shubay masaajidka nabiga soo galay alah isalatu wasalaam duhurkii markii la gaadhayna wax alaal wixii muhaajiriina meesha joogo dhan baa haddana iyo saxaabadii joogto dhan baa baycadii la galay abubakar radia allahu canhu ijmaac bay ahayd waa la isku wada raacay waa la isku wada raacay qaala almusanifu raximah llahu tacaala xadaana nasr bnu caliy aljahdami qaala xadaana cabdlcaiiz cabdullahi bnu zubayr shaykhu baahiriyu qadiimu basriyu qaala xadaana haabit albunaani can anas bni maalikin qaal lamaa wajada rasuulu lahi sala allah aleh wasalam nabiga markuu dareemay min kurbilmowti mowdka kurbadiisii iyo xanuunkiisii maa wajada wuxuu dareemo xanuun ah oo uu nabigu warkaaday agga ugadoon agga u gadoon maraybu madaxa ka saar wajiga iska saari markuu ku murana wa iska qaadi laa ilaha illa allah ina lilmowti lasakaraat qaala faadima waxay tidhi waa karbaah ah, waa karbaah walbahaarkii qabtay iscadi weyday alla kurbada aabbahay haysataay ayay tii kurbadii aabbahay haysataay fii wabaarkii xanuunka haya faqaala nabiyu sal ly slam baa wuxuu yidhi saddex shay buu ku sawirsiiyey oo ugu tacsiyeeyey kow wuxuu yidhi laa karba calaa abiik aabbaha korkiisa kurba ma saaro bacda alyawmi maanta kadib jannat lfirdows alaclaa ayuu nabiga gelaya calayh salaatu wasalaam daartiisii oo la tusay hadda ka hor ayuu gelayaa oo ruuxdiisa la geyn calayhi salaatu wasalaam laa karba calaa abiik bacd alyowm maanta kadib waa kow laba geeridu waa xaq qof kastoo nool oo noolla waa dhiman doonaa innahu qad xadara waxaa ku soo xaadiray min abiiki aabbaha maa laysa bitaarikin waxaan ka tegaynin minhu maaga axaddan qofna qofna waxaan ka tegaynin oo mowd ah ayaa aabbahana ku soo xaadiray ma aha wax keligii khaas ku ah saddex almuwaafaat kulanka faadumaay aniga adiga aan kulmi doono yowma alqiyaama maalinta qiyaamo weeye si khayr aan ku kulmi doonaa weeye allahuma ajmacnaa bihi fii jannatika ya kariim ilahu jannadaada nagu kulmi rasuulka sala allah alay wasalam marka saddexdaasuu nabiga alay salaam ku sabarsiiyey horta kurma maanta igu dambayso yidhi iyo walbahaa intaad ka dhimanaysa uun weeyaan qofka mu'minka ah isagoo nafta ka bixin baaba la tusaya loo bishaareenba rasuulka calayh salaamna waa ka horreeya ta labaadna geeridu waa qof walbay u taallaa ta saddexaadna waxaan kugu bishaareynaya waa is arkaynaa ogow qiyamaa is arkaynaa <clears throat> meeshaasaa iskugu iman doonaa qala xadaana abukhaطaab ziyaad bnu yaxya albasriyi wanasr bnu caliy jahdamiyu qaala xadaana cabdurabi bnu baariq ilxanafi qaala samictu jadii jaddii awowey buu leh jadkee abaa ummi hooyale aabbaheed simaag ibnu weliid ahaa yuxadiu anahu samica ibnu cabaas o yuxadiu anahu samica rasuula اllahi sala اla alay slam yaquul man kaana lahu farataan ninkii laba ceeliliyaa ah leh yani laba ilmoodoo saqiira qofkii ka saqiiraan oo min ummati ummadayda kamida ceelyo sida xoolaha markii laga sii horbaxo biyaha loo sii hagaajiyo kale wey jannaday taagan yihiin oo waalidkood sugayaan maninkii laba ilmood ay ka saqiiraan adkhalahu llahu tacaala bihimaa ilahay sababtood buu ku geliyaa aljanata jannada faqaalat caaisha waxay tihi faman kaana lahu faradun min ummatika hal qof ka waran qofku ka dhintaa ninkii ilmo ka saqiira hal ilmaa qaala wuxuu yihi waman kaana lahu farad hal ilmaa ninku ka saqiira yaa muwafaqa midda khayrka la waafajiyey oo su-aalaha laga faa'iidaysta dadka weydiinay ama nabiga weydiinay qaalad waxay tihi faman lam yakun lahu faradun min ummati ummadaada qofkaan ceelyaba lahayn wax ka saqiiray oo ilmaba maba lahaaba maba jirtaba ka waran qaala wuxuu nabigu wuxuu yidhi faana faradun liummatii ayadaaba kamid a ah caaisha ilma may dhalin faana faradun liummatii ummadayda anaa ceelalya u ah lan yusaabuu maxaa yeelay lama asiibin bimilii aniga oo kale musiibada aniga igu dhacday ilmo yaroo saqiiroo dhintay iyo nebi maxamed oo naga ka dhintay ummadda nabi maxamed baa ka daran marka ilmo yaroo ka dhintay oo u walbahareen bayba janno ku helayaane nabi maxamed oo intii murugta iyo xanuunka dhimashadiisa ay taabatay ka dhintay maxaad u malaynaysaa lan yusaabu lama asiibin ummadayda bimili aniga musiibada xaggayga dhimashadayda wax ka weyn laguma asiibin isnaadka xadiidka daciif weeyaan cabdirabi bin mubaariq alxanafi saduuqun yakdib cillo kalena marka waa leeyahay saas darteed musanifku waa cileeyey wuxuu le xadid ariib laakiin in nabiga uu farad yahay ana faradukum cala alxawl xadiis saxiixa wey eebliyaan in ahay oo xoolka aan iisii taagnahay bui sala allah alay alih wasalam yii baabu maa jaa fii miiraati rasuulillah dhaxalkii nabiga sala allah alayh wasalam nabiga ma la dhaxlay xoolo ah oo laga dhaxlay ma jirta maya waay waxaa laga dhaxlay waa cilmi nabiga sala allah alay wasalam wa inamaa warau lcilma diinaar iyo dirham midna lagama dhaxlin ambiyada ee cilmi bay ummadda oga tageen cilmi bay ummadda oga tageen oo laga dhaxlay waxyaalaha lataaifta la sheegay waxaa ka mid ah abu hurayra radia allahu yaa maalin masaajidka ka baxay suuqii buu tagay dadkii oo tuuran oo wax gadgadanaya markaasuu wuxuu war maxaan ugu dhaay maxaad u cajisteen war maxaad oga cajisteen markaase maxaan ka cajisnay abubakar abu hureyrow dhaxalkii nabiga inaad wax ka qaadataan maxaad uga cajisteen meesha ufadhidaan oo awey masaajidka yaa lagu qaybinaya ay soo dileen dadkii halkiibuu ku sugay isagana markaasay soo gadoobeen waxay dheen maxaad utii dhaxal baa la qaybinayaa abu hurayra maxaad aragteen xaggee tagteen masaajidkii maxaad aragteen waxaanana dad tukanaya iyo ku quraan akrinaya iyo kuwa cilmi isku akrinaya wakaa dhaxalkii nabiga u yihi sal allah aleh wasalam qala xaddaana axmed bnu maniic qala xaddaana xusein bnu muxamed qala xaddaana israail can abi isxaaqin can camar bni xaariin akhii juwayniyata lahu suxba saxaabi weeyaane qaala maa taraka rasuulu llahi kama tegin calayh salaam ilaa silaaxa hubkiisii buu ka tegay hubkii dagaalka wa baqlata maqashiisa duldulheed wa arda dhul jacalahaa sadaqah uu sadaqa ka dhigay nabiga sala allah alay wasalam dhulkii fadag iyo khaybar iyo walanadiir iyo sahmigiisi sadaquu ka dhiga markaan dhinto waa sadaqa buu yidhi ehelkeega wixii laga siima wixii kale waa sadaquu yidhi iyo caamilka ka shaqaynaya qala xaddaana muxamed ibn muhana qala xaddaana yaxya ibnu kaiir alcambari abu qasaan qala xaddaana shucba can camr bni murata can abi lbukturiyi an alcabaas wa caliyan labadaa saxaabi jaaa adeer bay isma jiri cali baa adeer loo yahay jaaa ilaa cumar bay u imaadeen radia allahu canhu yakhtasimaan iyagoo doodaya dhulkii loo dhiibay la yidhi haya oo wax dheefna ka raasada nabiga gacanta uu ku hayn jiray <clears throat> abubakar uu maamulka danta caamka cumarna sidaaso kale ayaa cumar codsadeen wuu ku wareejiyey yaquulu kullu waaxidin mid kasta wuxuu leeyahay minhumaa labadoodii kamida lisaaxibihi anta kada anta kada way is-afxumaynayaano isku xaroodeen adaa saas adaa saasa fa cumar baa wuxuu ku yidhi lialxa waxaa la fadhiya raggan ajilada ahee casharatu mubashiriinka dalxa bin cubaydillaahi wa zubayr ibn cawaama bin coof wa sacd bin wuxuu ku yidhi anshudukum billaahi baa inugu dheeriyey assamictum rasuula allah ma maqasheen nabiga calayh salaam yaquulu asagoo le kullu maalin xoolo kasta kullu maalin nabiyin nabi kasta xoolaha uu ka tago sadaqatu sadaqa weeye nabigu lama maqashay ilaa maa adcamahu wuxuu quudiyo oo ehelkiisa iyo dadkuu siiya mooyane innaa laa nuurafu nanama dhaxlo nabigu inuu yidhi ma maqasheen haabay dheheen wa fi lxadiidi qisa qiso dheer oo bukhaari uu soo saaray muslimka ku jirta ay weeyaan maxaan ka tegi macaisha wey qala xadaana mxamed bn muhana alcanasi qala xadaana abulwaliidin qala xadaana xamaad bnu salamata can maxamed bn camr can abi salama can abi hurayra qaal jaaءat faadimatu baa u timid ilaa abibakr bay u timid markuu nabiga dhintay kadib faadimada oo bint rasuul gabadhii nabiga bintu sulbi wey owlaadiisii nabiga ka farcamay sulbigiisa toos mubaashirka ahaa faadimaa ka joogta intii kale o dhan gabdhihii iyo wiilashii saddex gabdhood iyo saddex wiil baa dhintay faadimaa ka nool faadimana lix bilood bay ka dambaysay nabiga sala la alay wasalam waxay tiri bintu sulbi baa nahay faqaalad waxay tihi man yarifuka abubakarow haddaad dhimato maanta yaa ku dhaxli faqaala wuxuu ahli ehelkayga iyo waladii carruurtayda faqaalad waxay tihi maalii maxaa igu dhacayoo laa ariu abi ani aabbahay aana u dhexlaynin faqaala abubakar baa wuxuu yidhi warkaana waa warcad laakiin samictu rasuul allah nas baa ku nabigaa maqlo yaquuli le laa nuuratu nanama dhaxlo haddaan ambiya nahay marka nabiga calayh salaam aabbaha dadka lamin ma aha qiyaaskaa waa qiyaas maca alfaariq weeye qiyaas maa alfaariq ama fasid bilictibaar baa la dhahaaba nas baa meesha yaalla laa nuurafu inaga aniga iyo nabi maxamed aan ku faana qabanin ambiyadii oo dhan iyo nabi maxamedba lama dhanama dhaxlay dhaheen oo waxaa culammada qaarkood ay dhahaan haddii la dhaho nabi ha la dhaxlo waxaa dhici karta in la tamaniyo dhimashadiisa dadka qaar baa guri weyn oo qaar baa adduunyo jecel oo qofka dhaxalkaada aad leedahay muudhinto aad dhaxashide qaar baaba qalbiga gashan kara in nabi maxamed marka la tamaniyo dhimashadiisa waa arrin xun oo khatara ah, waliba gaalnimo keeni karta marka ku ququusqaata layihi haduu dhinto xataa nabi maxamed xoola ka dhexli maysaan walaakinii acuunu buu leeyahay abubakar hase yeeshee nafaqadii nabiga calayh salaam ee ehelkiisa iyo aalubeytkiisa ka jari maayo walaakinii acuulu waan biilaya man kaana rasuulullah dadkuu rasuulka calayhi salaam yacuulu biili jiray wa waan nafaqaynaya calaa man kaana rasuulullah dadkuu nabiga calayh salaam yunfiqu calayh nafaqayn jiray xoolihii caamka ahaa ee dowladda iyo ummadda ayaan ka masruufi o anaa meeshii nabiga fadhiya sala allahu alayh ali wasalam qala xadaana moxamed bnu muhana qala xadaana safwan bnu ciisa can usaamata bnu zayd can zuhri can curwa can caaisha kaa xadiidka kale waan soo akrinay xabaad can carwata can caaisha ana rasuula اlahi sala اlah alay slam qaal laa nuurauna nama dhaxlo maa taraknaa waxaan ka tagna fahu sadaqa weeyaan xadaana moxamed bn bashaar xadaana cabdiraxman bn mahdiy qala xadaana sufyaan can abi zina can nacraj can abi hurayra can nabiy sala اlah alay wasalam qaal laa yaqsimu waraatii waraatadayda dadka aniga dhaxalkayga lahaan lahaa hadii la dhexli lahaa maba la dhexlaaye ma qaybsanayaan diinaaran shilin dahaba walaa diraaman shilin fida maa taragtu waxaan ka tagaa bacda nafaqati nisaa'i haweenkayga markaa nafaqadooda iyo biilkooda laga reebo wa muwaanati caamilii ninka xoolaha ka shaqaynaya caamilkaygaa wixii nafaqadiisaa marka laga reebo wixii aan ka tagaa fahuwa sadaqatu sadaqa weeyaan buu nabi sala allah alay wasalam xaddaana xasan bnu caliy alkhalaaq qaal xaddaana bishr bnu cumar qaala samictu maalik bnu anasin can الzuhriyi can malik bn aws bn xadathan qaala wuxuu dakaltu calىa cumara cumar baan u galay fadakla calayhi waxaa u soo galay cabdullaahi bnu cawf wadalxa bnu cubaydillaahi wasacdun abuwaqaas cumaanna waa ka mide wa jaa waxaa yimid caliyun cali iyo walcabaasna ayaguna waa soo galeen yarfa ayaa hadda imaanaya hore ma soo geliyaa soo geli yakhtasimaani labadan adeerka isu awabadoodayaan oo iscanaananayaan faqaala lahum cumaru baa wuxuu ku yidhi nimankii odayaasha ay la fadhiya waxaa inagu dhaarinayaa biladii ilaahi baa inagu dhaarinayaa inaad ii jawaabtaana inagu su-aalayaa biidnihi allaha idankiisa ay taquumu samaau cirarka iyo walardu dhulalka ay ku socdaan samaawaadkan iyo ardadan maamulkooda aan isku dhacaynin tartiibkooda si nadaamsan u socda allah idankiisa ay ku shaqaynayaan ee hagaaya ee qayuumka ah allahaasaa inagu dhaariyaya ad taclamuuna ma ogtihiin ana <clears throat> rasuula allahi sala allah alay waslam qaala inuu yidhi laa nuurauna nanama dhaxlaayo maa taraknaahu waxaan ka tagna haddaan ambiya nahay sadaqatun sadaqa weeye faqaaluu waxay dhi allahuma nacam haa waan maqalay warkaa nabiga inuu yidhi wa fi lxadiidi qisatun dawiila marka ma dhexlaysaan buu leey labadan oday cabbaas iyo cali cabbaasna wuxuu rabaa inuu la siiyo casabo waa casabo calina wuxuu leeyahay bintu sulbi gabadhiisii nabiga calayh salaam niskeedii baan rabaa niskeeda markii gabadh faalmo ay qaato asagana hadhow dee zawjkeedii buu noqona dhaxalkii wa ku helay iyadiiyo isagiiyo carruurtiisa cabbaasna wuxuu leeyahay markay bintu sulim la baxday inta kale adeer baan ahoo casabaanahay waan casabeen waxaa ma jirtaa la yidhi waa nabi waxaad ka hadlaysaan naskaasaa meesha yaala ah. qaala xadaana moxamed bnu bashaar bin daaq qaala xadaana cabdiraxmaan bnu mahdiy qaala xadaana sufyaan can caasim bnu mahdana can zir bnu xubayshin can caaisha radi allahu canha qaala waxay tihi maa taraka rasuulu llah nabiga kama tegin calayh salaam diinaaran shilin dahba walaa dirhama mid fidaa walaa shaatan ari walaa baciiran geel neeb geela qaala waa shukun fi lcabdi walama inuu ku darayna waan shakisanahay buu yidhi baabu maa jaa fii ru'yati rasuuli illahi fi lmanaam nabiga ru'yadiisa calayh salaam fi lmanaami hurdo lagu arko sala allah alay wasalam baabka musanifka uu ku khatimaama u keenay wuxuu ka wadaa maadaama shamaa'ilu nabiyi sifaatka nabiga lagaaga soo sheekeeyey alkhalqiya walkhuluqiya oo tilmaanta nabiga indhaha aad ku haysa maanta hadduu nagu soo baxaa garan lahayn arrintaasi waxay calaaqo la leedahay inaad faa'iidadeedana ka mid ah haddaad ru'yo ku aragtay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam qofkaad aragtay inuu nebi maxamed yahay iyo inuu qof kale yahay waxaad ku garanaysaa macrifada aad baratay shamaa'iluhu sala allahu calayh wasalam wa akhlaaqahu iyo abuurkiisa nabiga calayh salaam marka xiriir baa ka dhexeeya in sifaatka nabiga la barto iyo in maaragtay ru'yada nabiga lagu ruyoonaayo la xaqiijiyo inuu yahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam qaar baa waxay leeyihiin wax kastaood aragta adi nabi maxamed buu ku yidhaahdo waa nabi maxamed suuro kasta uu ku imaadana qofka arkaaya isbeddelka haysta iyo dembi iyo xaaladda uu ku sugan yahay iyay ku saabsan tahay hadda isagoo madow arkay iyo isagay ku saabsan tahay arrintu ee nabigi weeye waxaaso waxba kama jiro arki doonaa saxaabada nabiga ibn cabaas iyo kayr waa la iska weydiin jiray nabigaan arkay qofkii yidhaahda tilmaan hadduu tilmaantii sifaadkiisii nabiga ee soo maray ee faahfaahsanaa uu ku sheego wuxuu arkay nebi maxamedoo xaqa weeyaan shaydaanna intuu imaaro sifadii nabiga tilmaantii nabiga kumaba imaan karo laakiin muxuu ku imaan karaa tilmaamo kale qof kale qof kale isku ekaysiin kara ah, qof madow gaaban maalan garxiira garhkiisa xiran yahay shaarugaa dheer ayaa wuxuu ku yidhi rasuulkii baana shayaan wey waxba kama jiro nabi maxamed maaha calayhi salaatu wasalaam nabigaana iyo tilmaantiisa waa naqaanaa markaasaa laga yaabaa weliba inuu ku dhawaxay waxaa hala sameeyo sameena ha la gowraco halkaa qabriga hebela hala tago halagu dul maarata diiqo oo ha la baryo oo hala ag fadhiisto asaga hala baryo shirkiyaad iyo kufriyaad yaa laga yaaba intuu ku baro in dadka deena lagu aafeeyo oo musiibo weyn oo tawxiidka dhaawici halkaa uu ka soo baxo waa madkhal min madaakhil shaydaan ka mida ah. meeluu shaydanka naga soo gala wey laakiin tilmaantiisa haddaad baratay midna kuu gaban mahayo tilmaantaa inbaa saari xadaana moxamed bn bashaar bin daar qaala xadaana cabdiرaxmaan bn mahdi qala xadaana sufyaan can abi isxaaqin can abi laxwas can cabdillahi bni mascuudin can inabiy sala allahu aleyh wasalam qaal man ra'aanii qofkii arkaa fi lmanaami hurday u arkaa faqad ra'aanii waay arkay samaadka idaafada man ra'aanii ma aha qofkaa kale ee tilmaantaa kale leh ee aniga nabi maxamed ee tilmaantay aad baratay haddaa qofkii hurday u arka faqad ra'aanii waay arkay fa ina shaydaana shaydaan laa yatamaalu bi aniga iskuma kay suureeyo suuradii nabi maxamed dheerarkiisii iyo cadiinkiisii iyo midabadiisi wejigiisi garbihiisi iyo lugihiisi tilmaanta quruxda badneed shaydaan iskuma ekaysiiyo qaala xadaana maxamed bn bashaar bin daad wamaxamed bn muhanna qaala xadaana maxamed bnu jacfar qaala xadaana shucba can abi xashiid can abi saalix isamaan can abi hurayrata dawsi qaal qaala rasuulu lahi sala la alay slam wuxuu yihi man ra'aani fi lmanaam ninkii hurday u arka faqad ra'ani waa arkay fa ina shaydaana laa yatasawaru iskuma kay suureeyo aw qaala laa yatashabahu bihi iskuma kay shabaho awood kuma leh shaydaan uu tilmaanta nabi maxamed isku soo ekeysiiyo laakiin wix kale oo dhan qof kale wuu isku ekaysiin karaa o jinni kale qaala xadaanaa qutayba bnu saciid bnu jamiil bnu darif albaqlaani qaala xadaanaa khalaf bnu khaliifata can abi malik alashjaci can abiihi abiis qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi man ra'aanii fi lmanaam faqad ra'aanii waa i arkay qaala abu ciisa abu ciisa tirmidi wa abu malik hada abu malik alashjacigan huwa sacad bnu aariq bnu ashyam wey wa aariq bnu ashyamna huwa min asxaabi nabiyi saxaabada nabigu kamid ahaa abiis wy waqad rawaa can nabiyi nabiga alay slam wuxuu ka wariyey daariq binu ashyamkaasi axaadiia axaadii dhowr ah samictu aliy oo xadii jamac ah samictu caliy bnu xujur baan maqlay buu leeyahay tirmidi yaquulu asagoo ware qaala khalaf ninkaa khalaf binu khaliife la yidhaahdo isaguna ee sheekhu sheekhu tirmidi ah quteebe sheekhiisi ah wuxuu yidhi ra'aytu waxaan arkay camar ibnu xurayd saaxiiba nabiyi nabiga saxaabigiisii ahaa wa ana qulaamun saqiir anoo yar marka macnaheedu waxaa weeyaan ninkaa khalaf ibnu khaliifa la yihahdo waa taabici saxaabi buu arkay qutayba marka wuxuu noqonayaa taabicu taabic buu noqon tirmidina taabicu taabic taabic buu noqon sidaas weeyaan qaala xadaanaa qutayba bnu saciid qaala xadaanaa cabdulwaaxid bnu ziyaad can caasim bnu kulay qaala xadaanii abi annahu samica abaa hurayrata yaquul qaala rasuulu lahi sala la alay slam wuxuu yihi man ra'aanii fi lmanaam hurdo ninkii igu arka iyo ru'yo faqad ra'aanii waaya arkay suuradayda hadduu arko faina shaydaana laa yatamahalunii iskuma kay suureeyo qaala wuxuu yidhi abi faxadatu bihi waxaan u sheegay ibna cabaas ibna cabaas baan u sheegay in nabiga calayh salaam aan arkay oon ku ruyooday faqultu waxaan ku idhi qad ra'aytuhu nabiga calayh salaam baan ku ruyooday sala allahu alayh waali wasalam fadakartu alxasan ibna cali wuxuu leey markaa nabigaa ku ruyooda arkay waxaan xasuustay buu yidhi alxasan bnu cali oo gabadhiisa faadma ay dhashay yuuba aad u ekaaba faqultu waxaan idhi buu yidhi shabbahtuhu bihi waaba ku shabahayaaba faqultu waxaan idhi shabbahtuhu bihi xasan bnu cali baaban ku shabahayaa oo xasan buu u ogyahay baan isiri buu yidhi faqaala ibnu cabaas baa wuxuu yidhi innahu kaana yushbihuhu waa runtaayo nabiga wuu shabihi jiray xasan marka ninkan xasan buu arkay lakiin nabiga mu arkin wuxuu yidhi xasan binu cali baan ku shabahay o ninka xasan buu u ogya nabig alay salaam yaa isiri bu yii markaan arkay ibn cabaas wuxuu waa runta dabaad xasan ku shabahday waa run oo u ekaa xasan iyo xuseen labadooda midna qaarka hore u ekaa bay dhahan midna qaarka dambe xaddaana dad badan oo saxaabada ka mid a ah nabiga u ekaa xataa qaar oo eh, muxuu ahaa eh, eh, qowskiisi kora ahoo reer abd mhashim bin cabdimanaaf reer bn cabdinaaf ah ayaa u ekaa ayaa u ekaa Ehm, hataa saxaabadiisa qaar muscab bn cumeer baaba kamid aha oo gaalada maalintay dileen waxay umaleeyeen nabiga inay dileen qala xadaana maxamed bn bashaar qala xadaana ibn abi cadiy wamaxamed bn jacfar qala xadaana cawf bn abi jamiil can yaziid alfarisi wa kana yaktubu lmasaaxifa ninkan wuxuu ahaa nin masaaxifta qora qur-aankau qori jiray oo mar walbaba qur-aanka dad qoro oo noo soo dabciyaa gacanta lagu qori jiray hadda dabaacooyin baa la helay waxaa kamida ah majmacu malik fahd baa kamida ah, oo dabaacada ugu weyn adduunka maanta ee qur-aanka soo saarta madiina munawaray ku taallaa majmac mnfahd baa laha ninkii mqorfahda raximah llah maxaasintiisii bay ka mid tahay wa kaana yaktubu masaaxifa qaala wuxuu ra'aytu nabiya nabiga calayh salaatu wasalaam ayaan arkay fi lmanaami nabigaan manaam iyo hurdo ku arkay zamana ibni cabaas cabdulaahi bnu cabaas waktigiisii qaala faqultu libni cabaas baan waxaan ku yidhi inii ra'aytu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam fi lmanaam nabigaan manaam ku arkay ibna cabaasow waa iskama dhaafina faqaala ibna cabaas wuxuu ku yidhi ina rasuula اlahi salى اlah alيه wasalam kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray ina shaydaana shaydaanku laa yastadiicu ma karo awood ooma leh an yatashabbaha bi inuu isu kay shabaho faman ra'aanii fi nawmi qofkii hurdo igu arka faqad ra'aanii wuu i arkay aniga saasuu nabigu yidhi ee nin yahow hal tastadiicu ma kartaa an tancata inaad tilmaanto haada arajul aladii ninkaa aad ra'aytahu aragtay fi nawmi hurdada ku aragtay ma ii tilmaami kartaa buu yidhi maxaad ka fahamtay marka in qof kasta oo nabi maxamed baan ahay ku yidhaahda uunan laiska qaadan karin qofkaad aragtay ma noo tilmaami kartaa nabigaan aragnay oo naqaana tilmaantiisii qaala xi nacam haa ancatu waxaan ku tilmaami laka kugu tilmaami rajulan nin buu ahaa bayna rajuleyn laba nin u udhexeeya yacni nin dheer iyo nin gaaban buu udhexeeyey tilmaantiisa wuxuu ah rabca min arijaal dhexdhexaad buu ahaa jismuhu jirhkiisa nabiga calayh salaam iyo walaxmu hilibkiisuna asmaru wuxuu ahaa midabka asmarka guduudka xigeenka ilalbayaadi cadina waa ku jirtay yani guduud ama cadi mushrab bilxumra guduud la yar la buu ahaa waa sax wey akxalulcaynayn indhihiisana waxaad moodaa inuu indhakuushay isagoon indhaha waxba marsanin indhakuushayba u ekaa madowa xirimihiisa rasuulka calayh salaam xasanu daxki qosalkiisana waa wanaagsanaayo muusood doolla caddays ah ayuu ahaa sala allahu aleh wasalam iyo madxaga jamiilun waa quruxsanaa dawaa'iril wajhi wejigiisa wareegiisa wareeg oo saa u wada wareegsan ma aheene jamiil buu ahaa quruxsanoo wax yar oo isaalaa oo yar shubid ah yar shubnaa wareegna waa lahaa mala'at waxay buuxisay lixyatuhu qofkaan aniga arkay garhkiisa maa bayna haadihi ilaa haadihi dhegtaa iyo dhegtaa inta udhaxaysa garhkiisa waa buuxay qad mala'ad weliba waxay buuxisay shacabkiisa iyo timihiisa garka naxrow dhuuntiisana way buuxisay gar ishaysta oo hiraadkiisa ah dhegtaa ilaa dhegtaas xaggan kalena hoosta hoosana buuxa oo ilaa naxriga dhuunta buuxa ayuu ahaa garka nabiga alay slam oo buuxo waa ka fullaxya waa ka soo maray garhkiisa waa buuxay rasuulka calayh salaam dheerar lagama hadlaayo buuxid ayaa laga haya ishaya qaala cawf baa wuxuu yidhi walaa adrii cawf xadiidka ninka warinaayo walaa adrii ma ogi cawf bin abi jamiila yaziidka ruyada arkay ninka ka warinaya maa kaana maca hada nact intaasaan ka maqlay yaziid alfarisi ee wixii la socday oo tilmaanahoo kale aniga ma ogi intaase waan hayaa faqaala ibnu cabbaas baa wuxuu yidhi waa dhagaystay low ra'aytahu buu yidhi haddaad arki laheed nabiga calayh salaam fi lyaqdati soo jeed haddaad ku arki laheed ma stadacta maadan karteen awood oo maadan yeelateen an tancatow inaad ku tilmaanto fawqa haadaa tilmaantaa wax ka badan haddaad isagoo nooloo socda arki laheed intaa hadda aad ruuyada ku aragtay umaad ku tilmaami laheed boqolkiiba boqol waad waafaqsan tahay wey waxaad aragtay waa rasuulka ilaahi xaqa sala allahu calayh waali wasalam wax kale hadduu ka dhaqaaqi lahaa ka waran oo wa kale tilmaamo kale uu sheegi lahaa shaydan kasta naar baa la leelaha qaala abu ciisa wuxuu yidhi wayaziid alfarisiyu huwa yaziid bnu hurmuz wey wa aqdamu min yaziid irakaashi yaziid irakaashi uu ka horreeyey uu ka weynaa wa rawaa yaziid wuxuu wariyey ninkan yaktubu masaaxib la leeyahay ee ku riyooday rawaa yaziid alfarisi can ibni cabaas buu ka wariyey siqaaru saxaaba axaadiia buu ka wariyey wayaziid arakaashi lam yudrik ibna cabaas ma soo gaarin wahuwa yaziid bnu aabaan arakaashi weeyaan wahuwa yarwi wuxuu ka wariyay can anas bnu maalik anas oo cumriyey oo akhiru man maata fi lbasra ahaa ayuu soo gaaray wa yaziid lfarisiyu furuuqda udhexaysa labada nin laba yaziid weeyaan ayuu kuu sheegayaa yaziid lfarisi iyo wa yaziid raqaashi kilaahumaa min ahli lbasra labadooduba waa reer basra labadooduba reer basra wey marka waa lagu khaldami karaa mid baa midka kale u malayn kartaa laakiin sidaasaa lagu ogaan dabaqaadka ibnu cabaas midka ka warinaya waa kuma yaziid alfarisi wey wa cawf ibn abi jamiila ninka la yihahdo cawf ibn abi jamiila ee ka warinaayo yaziid alfarisina huwa cawf alcaraabi wey of alcaraabi baa la dhihi jiray laqabkiisa ama nanastiisa qaala almusanifu xadaanaa abu daawuud sulaymaan ibnu salm albalaki qaala xadaanaa nadar ibnu sumayr qaala qaala cawf alcaraabi baa wuxuu yidhi ana akbaru min qataada qataada anaa ka weyn cawf alcaraabi wuxuu sheegaya dabaq ahaan inuu ka weyn yahay qataada ibnu dicaama assaduusi qal xadana cabdاlahi bn ziyadi qal xadana yacqub bn ibrahim bn sacdi qal xadana ibn aki bn shihaab maxamed bn cabdilaahi ibn muslim baa la dhahaa ibn shihaab walaalkii baa dhalay magaciisana maamed bn muslim ba maxamed bn cabdilaahi bn muslim baa la dhahaa ila ana adeerkii adeerkiiba wuxuu noqon abninka maxamed bn muslim baa la dhihi adeerkiis kana maxamed bn cabdillahi bn muslim azuhri can cami adeerkiis oo ah ibn shihaab maxamed bn muslim qaala wuxuu yidhi qaala abu salama wuxuu yidhi qaala abu qataada wuxuu yidhi qaala rasuul lahi sal la alay slam ba wuxuu yidhi man ra'aanii qofkii arka yani fi noom hurda igu arka faqad ra'a alxaqa xaqii buu arkay si xaqoo dhab u i arkay wey manaa qaala xadaana cabdullahi bn cabdiraxmaan addaarimi qaala xadaana mucalla bni asadin qaala xadaana cabdilcaziiz bn mukhtaar qaala xadaana haabit ibn aslam ilbunaani can anas bni malik albasri ana rasuula اllahi sala allahu alayh waalih wasalam nabigu qaala wuxuu yihi man ra'anii fi lmanaam ninkii manaam igu arka faqad ra'anii wuu i arkay faina shayaan laa yatakhayal bi laa yatakhayal laa yatamaul laa yatashabax inta waa isku mid iskuma kay shabaho wa qaala ru'ya almu'min qofka mu'minka ru'yadiisuna juzun waa qayb min sittatin wa arbaciina juz-a afartan iyo lix qaybood markii loo qaybiyo min annubuwati nabinimadii qayb kamida waxay ahayd ruya saadiqa ru'ya saalixa marka muminiinta loo dhaafay intii kale nabinimadii tagtay iyo waxyigii laakiin ruyadii baa looga tegay muminiinta oo qofkii ku ruyooda ruyo saalixa ah waa qayb waxyiga ilhaamiga kamid ahoo bishaaro ah qaala xadaana maxamed bn اlcalaa abu kurayb qaala samictu abi yaquul qaala cabdullahi mubaarakin id ibtuliita haddii qada lagugu ibtileeyo oo xaakim qaadia lagaa dhigo fa calayka biaar aarta laazim aarta iyo sunnada iyo nusuusta shareecada baro haddaad qaadi tahay saad u fahanto saad wax kala xukumayso alayka biaar lianna aarta iyo axaadiistu waa diinu rasuuli lahi sal slam diinu nabiy diinu nabiy muxamedun ahbaaru nicma almatiyatu lilfata aahaaru qaala xadaanaa muxamed ibn ali qaala samictu abi yaquul qaala cabdulahi bn mubaarak id ibtuliyta bilqada facalayka biafar qaala xadaana muxamed ibnu cali xadiika hadda maxaa loo keenay waxaan ka hadlayna wafaatu rasuuli illaahi kitaabki waa gabagaboobay shimaau lmuxamadiya tilmaamihii nabigaa la soo wada calayh salaam sifaatka nabiga calayh salaam laa tudraku ila bilaar aar iyo nusuusun baa lagu bartaa aarta iyo nusuustana sixa iyo qabuul yay u baahan tahay in la aqbalana rijaasha iyo ragga warinaya ayaa lagu ogaadaa waa diina iska ogow buu kusoo wadaa qaala xadaana maxamed ibnu cali qaala xadaana nadr ibnu shumayl qaala ambana ibnu cawf can ibni siriin maxamed qaala hada alxadiidu diinun axaadiistan waa diin fanduruu fiiriya u fiirsada canman taakuduuna diinakum dadkaad diinta ka qaadanaysaan u fiirsada alisnaadu min addiin ibnu mubarakna saasuu dhihi jiray sanadkan fulan fulan fulan la leeyahay dad dhintay oo iska sheeg sheegaayo ma aha diintii bay ka midta labada tiirood waa matnigii iyo xadiidkii iyo sanadkii weeyaan riwaaya iyo diraaya la dhahaa cilmu riwaaya iyo cilmu diraaya way isbarkisan yihiin haddii cilmu riwaaya ay wax khalala uu galo xadiidkiina khalal baa geliya fahamkiisii maxaa yeelay dacfigii baaba la isku haystaayo wax kastoo laga faa'idaystan waa la tuuri marka diin weeyaan ee eh, dadkaa diinta ka qaadanaysaan ma qof mawduuc aha ma daciifba ma matruubba ma waahiba ma xagga xifdiga iyo labdiga yuu dhibaato ka heshtaa iska ilaaliya alsnaadu min addiini walowla alsnaadu hadduuna sanadkaas fulaan fulaan fulaan fulaan abtirkaa hadduuna jirin laqaala wuxuu iska dhihi lahaa man shaa qofkii doono maa shaa wuxuu rabo qof walba wuxuu rabo iska sheegan lahaa laakiin markii la yidhi samuu lana rijaalakum ragga aad wax ka maqasheen noo magacaabo markii la yidhi yaa qof allaala qofkii ku beenuuntay nabiga iyo qofkii maaragtay xisbigiisi iyo dariiqadiisi iyo muxuu ahaa kooxdiisa uu u hiilinaya ee axaadiis aruursanaya been ah markaasaa banaanka lasoo dhigay oo la ceebeeyey oo xadiista rasuulka ee saxiixada ee daabitadaheed rag ilaahay u soo saaray banaanka soo dhigay wallahu aclam wbillahi towfiiq sala allah waslama calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin tama alkitaab xamdi illah